bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الshaykh salim bn cbdillahi اlcuseymi غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn crawni dinar cawni qabusa mowla cabdillahi bn cawni اlcaas can cabdillahi bn cawni اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi wslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wالrasuul mujtabى slى اllahu عalayhi wعlى alihi وصxaabatihi ajmacin liyafuuzu bisacaadati اlcajl wاlajl fahada huwa اlmajlis الtaasic wاlarbacuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitab اlfi ma fi saaxiin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 sala allahu calayh waali wasalam marka maalintuu nabigeenna ka soo haajiray magaalada madiino magaalada makuwa ka soo haajirooda magaalo madiine nabigan imaaday caleyhi salaatu wasalaam oo kusoo degay masjidka quba meesha hadduu ku yeela oo bani camar bnu cawf ay degnaayeen oo saldhigu ahayd waxaa laga joogaa kun iyo afar boqol iyo sideed iyo soddon sano ayaa ka soo wareegtay sanadkii kun soddon iyo sagaalaad kun afar boqol soddon iyo sagaalaad ayaa hadda habeen hore xalay maa habeen hore bilowday waana bisha waa la arkay oo bisha meelmeelaa laga soo sheegay wacalaa hada asaas culimada in badan oon meelaha badan oon akhriyay waxay leeyihiin habeenka ay soo gelaysa jimcada ay soo gelaysa maalinta jimcada ayaa taasuca noqonaysa sagaalaad noqonaysa maalinta sabtida ahna waxay noqonaysaa cashuura waa maalinta ilaahi subxana wa taala u badbaadiyey nabi muuse iyo qowmkiis uu ka badbaadiyey fircawn iyo jundigiis ilah ka badbaadiy subxana wa tacaala fircawnna u halaagay marka bishaas ayaa ilahay noo bilaabay subxaana wa tacaala waxayna ka mid tahay min alashhur xurum oo min ashhur xurum bilaa xurmada lah falaa tadlimuu fiihina anfusakum uu rabbi yidhi subxaana wa tacaala ayaa wuxuu ay ka mid tahay weyaan sidoo kale waxaa munaasabada in caawa cashirkan uu yahay cashirka sagaal iyo afartanaad sanadkana uu hadda bilow yahay soddon iyo sagaalaad sidoo kale waxaa munaasabo ah in laba sana ilahay fadliga subxaana wa tacaala oo xiriirta duruustii xadiidka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam oo laba jirsaday oo laba sana oo kaamil ah aynoo dhammaatay oo caawa taqriiban habeenka aan bilownay waxay ahayd afarta bisha muxaramay ahayd caawana maxay tahay saddexda bisha muxaram kun afar boqol lix iyo soddonka hijrada nabigeena eh, eh, todoba iyo soddonka hijrada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam ayay ahayd taariikh afar bisha muxaram kun afar boqol iyo todoba iyo soddonka jilada nabig a sl sanadkaa soddon iyo todobadi saasuu ku dhammaaday duruus badan baa ilahi nuwaafij subxana wa tacaala soddonkii eh, eh, sanadkii sideed iyo soddonkana ilaah subxana wa tacaala uu noo dhameeyey ayadna habeen hore habeen ka horeeyey ayuu ku idlaa isna wax badan buu ilahi subxana wa tacala noo dhameeyey oo kutubihii aan soo marnay arbiciinka ee ilahay noo yasir subxana wa tacaala matni abijamr ayuu rabbi noo yasir subxaana wa tacaala kadibna ilahay wuxuu noo yasiray matn alcumda limaam maqdisi saddexdaas kitaab ayuu ilaahay muddo yar oo kooban nooga dhameeyey aad u fudud weliba kadibna waa tii imtixaan la sameeyey dad taqriiban konton iyo dhowr ah ayaa imtixaan ka qayb galay oo shahaado lagu guddoonsiiyey imtixaan adagna laga qaaday amaba fudud si aad u aragtaanba kadibna waxaan dib u bilownay mustawihii labaad oo kitaabka riyaad saalixiin alimaam nawowi caleyh ayaa muddo aan ku qaadanay oo runtii muddo badan naga qaatay oad garanaysaan kadibna kitaab yar oo fi aadabi alab alcilmi oo todoba iyo toban cashar ahaa ayaan isna dhexda gelinay oo ahaa tadkirat saamic almutakalim kitaabkii ibnu jamaaca u lahaa caleyh raxmat ullah ayaan isna dhexda soo gelinay kadibna kitaabkan alwaaf ma oo u dambeeya muxuu ahaa tirmigan amaba mustawahan u dambeeyo ayaa hadda ilaahay subxana watacala uu bartamaha noo gaarsiiyey oo kun in ka badan aan caawo marayna bifadlillah casa wajal ilaahay baa ku mahadsa subxaana wa tacaala waana wax aad u weyn waxaadna ogaataan ikhwat ilkiraam axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam warnaantan ay waran iyo helitaankan maanta saan loo helay culimadanagi ma ay helin iska dhaaf dad kale culimadanagi culimadii oo muxuu hadda dhow soo gaariyo qaar ay nool yihiin ma ay helin maan dhaweyta waxaan la soo raacay diyaarad nin sheekh ah oo culimmada soomaaliyeed ragga ugu da'da weyn hadda nool ka mid ah toddoba iyo siddeetan sana ayuu jiraa ninka isaga ah ayaan diyaaradd intaan isla saarnay madheere ilaa halkan laba saac ee diyaaradda cirka soo jirtay labadaas saac ayaan marka ka wareystay cilmiga habka loo baran jiray iyo sidai xaaladda ay ahayd iyo dowrka iyo wax uu ka yaqaano in ama iga iga faa'iideyn karo axaadiista nabigeena sidai ay ahaan jireen wuxuu ii sheegay sheekha sheekh cabdicasiis xaaji cumar ayaa la yihahdaa waa culimada hadda la baxday culama ahlu sunna waljamaca ama ashaacirada loo yaqaan waa taqaanaan berigii munaadarada lagu qaban jiray jamia mosk two o tree ms ma ahayd meelahaas wadaadadii muxuuaha masjidkan ka socday iyo wixii ku xirnaa iyo culimadii turof ka socotay labadii sheekoo kale hogaaminay ahaayeen sheekha iyo iyo isaga sheekh cabdicasiis marka sheekhanaguna wuxuu noo soo dhigay jazahu allah khayran waxafidahu marka Eh, waan waraystay marka waxaan ku ihi sheekh bal ka warran cilmigaas eh, habka uu yahay iyo mashaa'ikhda iyo culimmadii in badanoo iga warramay oo raggii isaga shuyuukhdiisu ahaa cilmiga siduu u koobnaa culimmada soomaaliyed waxay baran jireen aan weydiiy wuxuu ii sheegay marka culumta la baran jiray wuxuu ahaa cilmu naxw waasarf walbalaaqa cilmi luqa alcarabiya oo aada muxuu ahaa xoogga loo saari jiray cilmiga labaadna wuxuu ahaa cilmi alfiqhi shaafici ayuu ahaan jiray ilaa minhaajka iyo unshuruuxdiisao dhowr haddii karo intaa waxaa weheliy ii sheegay sheekha xafidahullah in la baran jiray cilmiga la yidhaahdo tafsiirka oo weliba tafsiir jalaalayn xooga la saari jiray mantiqa iyo caruudkana mutuun yaryaraa laga heli jiray masalada la yihahdo usuulfiqi baabkiisa maba oolinba axaadiista nabigeena sala allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay sheekh la dhihi jiray sheekh hebel abaajamra waxba axaadii yaqaana wakhtigu alabkaan bilaabayo cilmigaan bilaabayay wax axaadiisba loo doontay sheekhaasoo ma sheekh abijamre loo yaqaan waa kitaabkii labaadan soo akhrinay abijamre loo yaqaan ayaa loo xihaysan jiray markaasaa wuxuu weydiiyey sheekha intaan warka wadnay wuxuu yihi sheekhiina sheekh maxamed macalkhayr raximahullah oo muxuuaha bukhaarigi muslimka noo ayaa wuxuu yidhi waxaan aad ula yaabana sheekh maxamed macalin khayr waan maqlu yiri ninkaasagmaan arkin sheekh maxamed macalin khayr meesha uu axaadiista ka soo bartaan garan waayu yidhi meel aan la aadaan garan waay meel aan la aad meel aan u dooran dhaha sheekh maxamed alkhayr intuu kasoo bartay ila galbeed wakhtiga la joogayna waa muxuu ahaa waa naqaana cilmiga yeelay markii muxuu ahaa koonfur ilaa muxuu aha waqooyi iyo dhan walbana waa naqaanay kenya iyo ayadahaba sheegin dee baabkeeda maba jirinba marka wuxuu yidhi sheekh maxamed alkhayr meel uu ka soo bartay axaadiista cilmiladuni iyo meeluu yahay ma aqaano yidhi intuu qostay sheekh marka waxaan ku sheekh kulleyba carabahaas iyo soo aaday iyo man sheekh mari jiray nin xafaadu ah yani xifdiga wuxuu ku ahaa markuu xadiidkan sheego wuxuu sheegayaa atraafta xadiidkaas iyo axaadiista isku macaanid ay yihiin iyo axaadiista tacaarudka loo moodi kara ayuu ka aroorin jiray markaasuu dhammaan sidii isagoo wada saa u daawana ayuu arin jiray runtii wax qof aaya min aayaat illahi yo fi hada marka waxaan kala jeeda wuxuu yidhi oo annaga adda ka kala sheegay sheekh ibraahim suuley caleyh raxmat wuxuu yidhi kitaabka riyaad saalixiinka ah, sheh ibraahim ayaa keenay anna waaba ogaayo sheekha iyo wiilkiisa sheh maxamuudba labadaba ii sheegeen riyaad saalixiin konton iyo lixdan miir taqriiban ayaa la keenay soomaaliya waa kitaabka ugu weyna xadiida ah wadankan soo gala hadday ahayd konton iyo lixdan raggii ahaa dhallinyarada wadata aabdo dhooban yi way joogaan halkan ay wada fadhiyaan waxaan kala jeedaa marka cilmigan ilaahay saa u waray iyo muxuu aqoontan hadda ilaahay u waray iyo kutubahan meel walba cajaladihi kutubihii laftirkoodii culimada akhrinaysa ay waran yihiin fadligan iyo nicmadan dad yar ayaad ilaahaysa subxaana wa tacaala marka nicmadaas in la ogaado laga shukriya intaana muxuu ahaa runtii la barto dadkiina lasii gaarsiiyo waa lagama maarmaan hadda sunanka iyo cid duubtay oo loo aada maanta waa dad kooban waa dad kooban dad kooban waa shariif cabdinuur sheekh hebel yani dad farakutiris waa calaa mustawa qutri soomaali inta ay soomaali degta ama east africa ama maca dibadaheeda inta hadda axaadiista nabigeena sal alla alay slam maanta la leeyahay sunanka iyo saxiixaynkood sidii ay duubeen oy dhammaystireen waa dad kooban kow laba saddex afar ma gaarayaan shan halkaasay haddoo maanta cilmiga loo faafiyey marka waxaan garanaynaa oo runtii inaan baraarujiyaan rabay cilmigan xadiista nabigeena sal alla alay waslm ay leedahay uu leeyahay daraat iyo shalayna muxuu ahaa macduum taqriiban ayuu macduum ayuu annaga hadda da-da yaran waxaan soo gaarnay iyadoo ah kitaabaha yeela riyaadka iyo jawharbuhaariga oo mukhtaarsabuhaarisna yar kuusko yar ahaa iyo abijamra buluqmaraan maalintuu imaada dhagaxa lagala daalay buluqmaraan maalintuu imaaday koley ragga north eastern jooga jira aad ba u yaqaanaan buluqmaraanka container asaga waxaa laga keenay mar sacuudigaan lagala keenay madaarista lagu qaybin jiray marka madaarista madheera kuwa gaarisa kuwa muxuu aha wajeer wahaakada madaarista lagu qaybin jiray waxaan garanayaa ayaanta madheeraan joogna riyaad saalixiinka iyo buluqmaraanka isla socda marka oo laba konten lagu keenay sheekh rashiid cali raxmatullah madarasada ka ahaa mudiir ayaa qaybinayay waxaan samayn jirnay marka riyaadusaalixiinka waan soo qaadanaynaa kanna waan soo qaadanayna ilan waa isku xiran yihin mogta waa la tuuri waa siddeed iyo lixdii meel dheer waxaan u malaynayna yacni saas ayuu macduum u ahaa buruuqulmaraan alxaafid ibni xajar oo shaafici weliba qox ah ayaa iskale intaan waxaa lagula dagaalamaya mataqaanaa waxaa ku yaalla xadiidkii asalaat fi naclayn kabihii in lagu tukada ayaa ku taallo iyo kadalika mxuu xadiidka anas oo basmalada in hoos loo dhigtaa ku taal intaasaa loo tuuray loo mxuu ahaa mugufeynay marka saasuu axaadiista nabigeena sala allahu caleyh wali wasalam ay runtii u ahaayeen wax aad u yar oo aad u kooban oo dadka aynan haysanin marka nicamtan ilaah uu noo fidiyey noo faafiyey inaan ka faa'iidaysanno oo runtii xareed markasta ma oo aad loo dadaalo oo qofki xataa aanan duruusta xaadiri karin cajaladihii culimadii shariif cabdinuur caleyh raxmat ullahi uu u ayaa wada dhooban marka qofka inuu muxuua ah isnooleeyo ood cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala od waray ka faa'idaysto waxaa dhici karto in la waayo cid wax faa'idayso in la waaya dhici karto marka ikhwatulkiraam masaladaas waa muhiim marka axaadiista intaad ilahay noo yaasiray waa nicmo aad weyn oo aad weyn oo aad weyn oo la koobi karin oo qofka qaariga iyo kan saamicaba inay ilaahay ku shukriyaan loo baahan yaha lagana faa'idaysto marka intaas waxaan baraarujinaya labada sano soo marnay lixdaa kitaab ayuu ilaahay subxana wa tacaala noo yaasiray inaan marno oodna garanaysaan saddex habeen iyadoo ah weliba dee khiyaabka maqnaantana dee hadda waxaan filayaa taqriiban laba bilood wax ka badan waan kala maqnayn soo saamayn oo ragga qaar waxay yihahdeen khalaas waa laga guuri hadda bikibiki aan soo raacay taqriiban wax ku dhow bikibiki inaan soo raacaan hamiyey waxaan jooga sawsiid markii laga gaar eh, taqriiban salaadda iyadoo ka dhiman nus ka yaraan xag ka baabuurka aan saarnay dhowr jeer aan ku yidhi bikibiki aan ku dhaca intaan waxaan ka cararayo muxuu cashirkiiyo hadda intaas maqnaa oo kala gona hadana inuu cawn sii kala go erti waa kala fakani adig laftikaada niyadaadka jabi sabab waxaad unoqonaysaa marka diintii dadka lagu adkay marka jazakumla khayran dhexda aan wada dhuuqsanna aniga adinka marka aan hawshaan insha allahu tacaala aan axaadiista nabigeena meel ku sinna aan ka wada faa'idaysana baaraka fiikum ninka hal kutuboo ah aqoon hal ka midoo hal ka midana ah dhegaysan se wax loo baraayo <laughs> kalley waxaan isleeyahay eh, waa hawla u horan annagana noo horanta dhammaanteen noo wada horanta maxaa yeelay eh, horta cilmiga dadka ma wada xambaari karaan ilaahay sunadiisana kuma dareerin lalkowniya sharciya abcan oo in cilmiga lawadaamaluub wa laakiin sunada ilahay kowniga dadka dhan inay wada caalimiin noqdaan kuma dareerin sunada laakiin qofka inta laga raba waa intii waajibka ku ahayd inuu barto waxaa kaloo iyadna waajib ummadda ku ah fardu kifaaya cilmigan cid dhaxasho oo jiilka iyo generationka soo socda gaarsiis in la helo haddii la waayo ummadda dhan way dambaabayaan ummadda dhanna wada dambaabi marka cilmigan axaadiista nabigeena sala allahu alay waslem generation marka hadda qaado oo jiilka naga dambeeya anaga marka u gudbiyo in la hela waa fard kifaaya waa laakiin intii lagu dhaqmi lahaa oo qofkii tawxiidkiisa iyo arkaan islaamka siduu ku gudan lahaa iyo waajibaadkii laga rabay iyo xuquuqdii laga rabay qofkii inuu barta waa fardu cayn fardu cala acyaan nin walba gooniya looga rabaa marka ninka isaga oo intaaso kitaaban soo marnay aanan dhegaysan waxbana ka aqoonin hadduu yaqaano hadduu yaqaana wixii laga rabay farducaynka ahaa dabcan waa bad qabaa weli aad buu u fiican yahay laakiin waxaa ka fiican qofkii muxuu ahaa intaas iyo in ka badan lix kitaab waa wax marka loo fiiriyo axaadiista nabigeen waa in yaroo kooban musnad imaam axmed axaadiis ku taalla miyaa taqaanaa keligiis musnad imaam axmed axaadiis ku taalla miyaad waxaana xataa ad la yaabays qabsan arbaciin alf xadii ayaa mxua lagu leeyahy hal mualaf ay ku yeelaan todoba afartan kuna xadii ayaa hal mualaf ku yeelaan bukhaari markuu kitaabkan alifayey miiqaa boqol oo kun oo xadii ayuu kasoo kala soo dhexbaxay ood ka soo mxua sigsigeeyey ka soo miiray kuwa marka cilmigii lama gaari karo laakiin muhiimadda qofki in tabartiisa inuu maro uu ku dadaala waa laga maarmaan alfasl thaali fasalka saddexaad annafaqaat waxaan kusoo kitaabu nikaaxaan kusoo jirnay fasalka saddexaad marka nafaqada la nafaqeey reerka ayuu baabkan u baabiye weyaan baabu fadli nafaqati nafaqada fadliga ay leedahay ayuu u baabiye baabkan cala alahli reerka la nafaqeeya ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiid kun iyo sagaal iyo abi hurayrata radia allahu anhu arda qala wuxu hurayra qaala rasul rasuulka ale wuxuu yidhi sala allahu alayh hal shilin oo dahab ah oo anfaqtahu aad ku bixisay fii sabiila waddada alle iyo wadiinaarun hal shilin oo dahab ah ood anfaqta ku bixisay fii raqabatin qowr xuraynteed iyo wadiinaarun shilin dahab ah, oo tasadaqta bihi aad sadaqaysatay calaa miskiinin miskiin aad sadaqaysatay iyo wadiinaarun hal shilin oo dahab ah, oo anfaqtu aad bixisay calaa ahlika masruufka reerkaada aad ku bixisay acdamuhaa kan ugu weynaanta badan ajran xagga ajarka alladii kii anfaqta aad ku bixisay ala ahlika reerkaada bal isbarbardhiga waa hal shilin oo dahab ah oo qofku uu ku bixiyey jihaad uu ku bixiyey iyo hal shilin oo dahab ah oo qofka ku bixiyey inuu qoor muslima ah ku xureeyo qoor inuu ku xureeyo naf addoon ah oo la leeyahay inaad xuriyad siiya ood ku xureeyo oo camalka camaasha weyn ay ka mid tahay iyo shilin uu qofku ku sadaqaystay qof miskiin hor rafaadsan oo magan allailo aad u dhibaysan iyo hal shilin oo dahab tabcan kulli qofka ku bixiyey reerkiisa masruufkooda kan ugu ajarka weyn markii lisbarbar dhiga nabigan wuxuu cadday sala allahu calayh waali reerkiisa kan uu qofka ku biilay ood ku nafaqeey inuu ka ajar badan yahi dhammaan ajarba ay laakiin kaas ayaa ugu martaba sarrey marka qofka inuu reerkiisa ixsaanka u badiyo gacanta uu qofka u nugleey hadda waad aragtay waxyaabaha mararka qofku isku eeday waxaa ka mid a ah, maqaaxadaad ku imanayaan saddex kun laba kun ku qadaynaysaan saddex kun laba ku qadanaysaan reerkaagiina waxaa wey haddii saddexda maanta aad intaad imbees ugu turtaa war saddexda muxuu ahaa waxun ku qabsada wax badan baa u tari ilaa shan lix kiilo muxuu ahaa jikan eh, iyo digaaga iyo hilib iyo qudaar iyo adduuna iskaga soo gadanaa iskaga baashaalayna saxa tacbiir soo ma berri saas oo kalead samaynaysaa beridama saad samaynaysa usbuucan dhan bilaha waad waxa uma aragtid laakiin reerkaagi waxaa laga yaaba caadiga ho la yaqaan inaad hal mar ku tuurta kadibna bilahi towfiiq iyaga ayaa ku haboon isaanka nacam tanna waa lawadi biqadri imkaan lakiin waxaad ogaataan in taiirka tanna ah aad loogu baahan yahi sida dhabta mararka qaar waxaa laga yaaba qofka inuu ku noqdo qof gacan adag oo bakhiil uu ku noqdo reerkiisi ood waxba ka ilaaliya ood shilinka aad siin ad ihahda biilka waa ka badan yahan waa sidaas uu la xisaabtamo baynama markuu saaxiibadiisa maqaaxada meelaha u fadhiya uusan u aabiyin war qadaya dhib ma lahane kun shan kun todoba kun laga qaado sooma dhacd way dhici arrinta ayada runti sax reerkaaga saas yeel ayaga ayaga ha ku baashaaleyno muslimiintana de w masaakiinta si dhib ma laha laakiin inaad kuwaana u nuglaato dadkii kale iyo asxaabta iyo xitaa qaar aan u baahneenba qaarkood kuwa aad u nuglaanaysa ood mararka qaar aad baashaashinaysa intaha tacbiir maba u baahnaba waa rag adig kula mid ah, oo kaa dhaqaalo fiican oo haakada marka inaad iska hawsaato iska waa lagu anaa biin anaa biin karan fiican waa in la bixiy laakiin reerkaagi say yihiin reerkaagi misku aadan hawshoodii mise iyagiio mxu rafaadsan oo ciriiri wax ku yihiin oo islaamta beelka isgaarsiin oo ilmihii ay diifaysan oo canugii khamiiskii iyo ka dilaacsan yahay ayaad maqaaxadihii marka aad kumxua rag kale ku baashaarsiini sax maaha sax maahan marka nafaqadaas waa in runtii wax ugu fiicano qofka waa inuu reerkiisa horta qanciyo ku dadaalo ibda binafsika uma man tacuul saas weeyaan macnaheeda ma ahan arrinta ayada in dadkii masaakiinta ahaa dadkii aqribada ahaa dadka asxaabta ahaa dadki mxu raximka ahaa in la dhaqaaliyo nacam laakiin maraatib martabada u sarraysa waxaa weeyaan qofkii aad waxaa naftaada marka laga tago qofkii ilaahay waajibka ku saaray ayaa laga rabaa ajar ahaana nabigeena ala sl xadiidkan imam muslim uu wariyey waad arkaysaan meesha aad la maray wandur waxaad egtaa uu sheekhi leeyahay xafidahullah xadiidka kun iyo kow iyo sagaashanaad nafaqada ee la nafaqeeyo fadliga uu leeyahay weeyaan xadiidka kow iyo sagaashanaad waa noo soo socdaa sooma waa xadiidka ahaa xadiidka waxa abi saciid alkhudri radi allahu tacala anu ardaa markuu xanuunsanaa oo nabigeena kulahay sala allahu caleyh ali adiga nafaqa ma nafaqaysid ilaa ajir baa lagaa siiya markaas weliba uu dhihi jiray nabigeena sala allah alay waslem inaad reerkaaga iyo ilmahaaga ka tagto ayaga oo muxuu ahaay taajiriin ah haysta ayaa ka khayr badan in ayagoo masaakiin ummadda gacanta horsana inaad ka tagto xadiidkaas ayuu imaamka ishaarayaa xafidahullah wandur eeg ayuu yidhi imaamka xafidahullah xadiidka kaana yaxbisu liahlihi quuta sana nabiga xadiidka aan soo marnay cala sl inuu hal sano oo kaamila ah, reerkiisa biilka ay biilan jireen ay biilan lahaayeen inuu muxuu ah rashinka meel u dhigi jiray nabigeena sala allahu alay wasalam oon soo marnay ayuu ishaaraya weyaan marka in arrintaa laga taxadiro oo reerka aad biilkooda lagu dadaalo oo aada loo dhaqaaleeyo runtii reerkaaga aynan cid kale jalleecin oyna dhihin hebel waa isku dhaqaalatihin isku meel baad joogtaan waana mxu ah reerkiisana barwaaqay ku jiraan annagana ciriiriyaan ku jirnaa arrinta idin muru'aan xaqiiqatan maaha sharafna ma aha wax wanaagsanna ma aha oo wax runtii dadnimada muxuu aha ka baxsan wa nabigeena sal l slm wuxuu leeyahay qofka idinkugu khayrka badan oo idinkugu akhyaarsan waa ninka qofka ugu akhyaarsan reerkiisa aniga ayaana reerkiisa ugu akhyaarsan ayuu nabiga ala sl marka in qofka reerkiisa uu u dadaala ka murga waa ah shay aan laga maarmayn ilmihii inay muxuu ilmo kale ay saa u eegaan oo kor u eegaan labada ninna ay siman ma saxna mid haddii ay dhacdo dhib ma laha ilaahayna qofka dushiisa waba ma saarin liyunfiq duu saacati min saacati waman qudira caleyhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah ninbaa biilkiisa maantada nairobida la joogo laga yaaba inuu noqdo maalintii toban kunood oo shilin waa dhici waxba ceebna maaha in toban kun maanta reerkaaga aad siiso ceeb maaha dhibaatona maaha xaaraanna maaha xaaraanna maaha waa laakiin waa heerka aad joogta ay ku xiranta mogta inaad maanta reerkaaga boqol shilin siisana boqol shilin ood ogsoontiin tiilkeeda meesha joogta haddii aad wax kala haynin ayana ceeb maaha dembina maaha haddii aad tabartaada halkaa noqoto liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira caleyh risquhu falyunfiq mima aataahu llah ninka ilaahay sica uu siiyey intaas in lagu siiyey waaxsin kama axsan allahu ileyk intaas in la eg bixi haddii lagugu ciriirina intii aad tabartaada bixi soo saar maaha marka nin walba tabartiisu bixinaya laakiin mushkiladda waxay taagan tahay marka qofka ilaahay intuu jeebka u buuxiyo barwaaqo dhaqan yahay dhaqaalaysan yahay ma reerkiisana ay runtii ay indhaha ilkaha isku qabanayaan waa dhibaato xaqiiqatan dadka ayaga waa dadkii soomaalida dhihi jireen hebel waa dhinaca dhinaca la mariyo maqli jirteen hebel yaa loo guurin maqli jirteen saasoo kale ah, mxuu aha ragga mudan saa qabaaishan la dulmina iyo dadkaa la dhibaateeyey waxaa ka mudan arrinta ayada oo kaga habboon kuwa iyagoo dhaqaalahays reerkooda ay baahan yihiin oy radan yihin qaawan yihiin ilmahooda ay mxuu ah basaasan yihin oy rafaadsan yihin runtii a kaga haboon in la leexiyo dadkan masaakiinta oo walaalaheenna oo qurux iyo qiimo iyo dadnimo iyo wanaagba runtii ummaddan kale ama ka wanaagsan ama la siman oo la dulmina ma ku haboona saxna ma ahan arrin banaanna sharcana maahan laakiin kan ku haboon kaas weyaan ani waxaan dhihi laha kolley hadii radda liswaraysta kuwaasoo ku haboon insaa la yeel haddaad igu raacdaan haddii kalena <laughs> sheekha wuxuu leeyahay maanta gaajada i qabatay waxaan ku sigtay waxay igu soo dhacdo yii inaa wax ka cun <laughs> xoolahaada wax ka cun sheekh waa moogta qofkaas waa qof isgowracay waa qof isbereeyey waa arrinta ayada way jirtaa oo dadka ilaahay uma khalqin laakiin la socda shuxiga iyo gacan furnaanta waa loo kala dhashaa ilahay baa ummadu kalalay subxana wa tacaala nin marka lacagtaa jeebkiisa ku jirta danba kama lahan wuu bixinayaa geesinimada qayb ka mid ah. geesinimada hajaacadaasoo ilahay dadku ma kala oo qof muxuu ahaa cadowgii iyo qofkii meeshuu ku dhiman laha uu jooda ayuu iladiga ku maraya dankama laha wuxuu leeyahay ima ama nolow soo lacag bixinta iyo waxbixintana waa saasoo kale ayadna saasaa geesinimada haalibanna geesiga iyo sakhiga waa iswadaan inta badan inkastoo dad askhiye ah oo fuliyaalna la arkay dad bukhala oo fuliyaalna oo geesiyaalna la arkay waa yaryihiin laakiin aaliban qofka geesiga ah waa sai inta badan inta badan saas weyaan marka eh, in wax la bixiyo marka oo lagu dadaalo arrinteeda ikhwaani waa shiyamka karamka hadda arag ama gaal qof ha noqdo ama islaan ha noqdo ama soomaali ha noqdo ama carab ama cajam ha noqdo qofka la yihahdo hebel waa geesi waa ammaan qofka la yidhahdo waa muxuu ah waa qof waa waa sai hebel waa sakaawa la yidhahdana waa saasoo kale waa ammaan wa gaal islaamba ninkastood maqlay dhankan meelahan qurbaha iyo meelahaas dhaqankii gaalada la bartay oo qofka eh, haduuba dhowr jeer dadka maqaaxadaha ka babixiyo nin mubadir ahoo inkaar ay ku dhacday in loo fahmay in laga yaabo oo mxu nin walba inuu shilinkiis ku dhegnaado rag ay garbay leeyihin nimi ha la yaabin ummaddaas ninkii waxaa loo koobay oo colculator loogu dhuftay risqi ilaahi subxana wa tacaala risqi aan adinka idin furanood aan idiin xisaabsanayn oo meel aad idiin waqti aad idiin imaana iyo intaaad idiin aadan ogeyn dukaankaas ka furanaysaa subaxdii waxaa weeyaan kadibna maanta waxaad heli laba boqol saddex boqol afar boqol kun inaad iska faaidaa laga yaabaa inaad shilin faaidin waa laga yaabaa soo ma iyaga laakiin waxoodii ama tagsiga qofka fuulaa wuu ogsoon yihi bishii dhanba saddex kun oo doolara soo geli saddexdi kun oo doolaroo soo gashay keliya gurigii anshuranskii balaayadii biilkii reerihii meeshaan halkaa lagu cadaabay boqolkii doolar halkaan ahayd nin wal gargarkii wixii ha hebel telefoon u dira intii u hayaa marka intii marka waa inaad ku nafbax naf baxwa meel kaleod wax u doonaana haba yaraatee lama arka marka niminka dadkaas walaalaheenna xaqiiqatan waad ogsoontihiin asmadii ay soomaali soo martay ilaahay ka soka bacdallahi casa wajal niminka lagu badbaaday koy ahayn ayaga ahayn runtii ogaada hadda maanta iyaga garabkaa ka qoyan xaaladooda waa meesha ay maraysa annagaad ilaahay amnina noo soo celiyey subxana wa tacala in badanoo ka mid a in badanoo ka mid la helay sooma hadda wax lagu haysto adduunka meel soomali ay ku haysta lama arko ma jirto xaqiiqatan haddii wa tacala dadka qurbaha jooga maraykana ugu hadda magac weyn dadka jooga waa biilla dagaalan biilkaasay la arbinayaan yurub waaba kasii lidinta laga yaaba ceyrtireedna waa laga sii goostay marka waxaan kala jeedaa ayaga laftarkooda yaaran muxuu ahaa war nimanka yurub ka imaada bakhaylnima war bakhaylnimada dan baa ku qasbi rag waa rafaadsan yihiin dhib baa haysta marka caaw sheekan iska galnay nasal allaha asalaama alcaafiya ayib xadiidka baabu nafaqati alahli reerka in la nafaqeeyo muqadamatun waxaa laga horumarinaya cala sadaqati sadaqada sadaqada caadiga ah iyo in ahelka la nafaqeeyo kee la hormarini ehelka in lafaqeeyo la hormarinaya imaamka saas usoo mxuu aha u baabaysta weyaan xadiid kun iyo afartanaad can jaabir bni cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda qala wuxu uhi jaabir balaqa anabiya nabigu waxaa gaaray sala allahu alayh ali wasalam ana rajula nin oo ulaaman wiil inuu xoreeyey lahu uu sugnaaday anuga ulaaman adoondha wiil maha adoon weyaan ulaaman adoon oo lahu isaga u sugnaa adoon asaga u lahaa inuu xoreeyey ayaa nabiga soo gaaray sal slm nin saxaabada ka mid ah can duburin gadaal inuu ka xoreeyey duburka maxay tahay tadbiir ama mudabar waxaad leeda adoonka adoon yahow xur baa tahay laakiin geeridaydaad sugaysaa marka aan dhinto ayaad xoroobaysaa <laughs> haduu dila ka warrabo ama usome imtixaanba mogta laftigeeda ma sahlana nin noocaaso marka sameeyey ayuu nabiga warkiis soo gaaray balaqa waxaa soo gaaray annabiya nabigana sal sl ana rajula ninba oo min asxaabi saxaabadiis ka mid actaqa xureeyey hulaaman addoon lahu isaga u sugnaaday can duburin gadaalka xureeyey markuu dhinta kadib inuu xurooba lam yakun uma lahu isaga maalun xoola hayrahu addoonkaas aan lahayn wax haba yaraatay xoolo ah ood leeyahay amaba dhaqaalo ood le wixuu dhaqaalihiisa mooyn wax kale muusan lahayn fabaacahu wuu gaday nabigeena sala allah alay slm addoonka ayuu gaday bihamaani mia dirham sideed boqol oo shilin fida ah ayuu nabiga ku gaday sal alla slm addoonkii uma intaa kadib arsala uu diray biamanihi lacagtiisi ilayhi ninka ayuu nabiga u diray ala sl slam ninkii faqiir ahay mucdim ayuu ahaa eber waxba aan gacan hayn addoonkii marka u khidmaynayo marar qaarna ad u shaqeey laga yaabayna kiina wuxuu yidhi markii aan dhinto kadib ayaad xoroobaysaa maxaad ka faa'idayaa kan nin yaa ogson yaa hormari markaasa nabigan wuxuu sameey alayhi slam illa waa sadaqa ninkan wax ku sadaqaystay laakiin waa sadaqa u dambaysa wuu gaday marka nabigeen ninkii kadibna xoolihii u dira wuxuu yidhi eh, xoolahaas ka faa'iidayso walafdu muslim xadiidkan dhamaa ka sii cad marka eh, qaybtan dhama walafdu muslim imaam muslim lafdigiisa wa bacduhu qaarkiina cinda albukhaari bukhaari agtii u ahaaday qaala wuxuu yidhi actaqa waxaa xoreeyey rajula nin baa actaqa wuxuu xureeyey rajulu nin oon bani cudrata reer bani cudra ah ayaa wuxuu xureeyey cabdan adoona lahu isaga u sugnaaday can duburin gadaal buu ka xureeyey fabalaqa dalika arrinkaa wuxuu gaaray rasuullah yuu gaaray sal slm fa qala wuxuu yidhi alaka miyaad leedahay maalun xoolo oo hayruhu addoonkaan aan ahayn xoolo addoonkaan aan ahayn miyaad leedaniyo fa qala wuxuu yidhi laa maya fa qala wuxuu yidhi man yashtariihi minii addoonka iga ninkii mxuu ahay waxbaan xoolay lahaaba xag warkiisa xaggaa la iska dhigay markaasa nabig wuxuu yidhi iibsani faishtaraahu waxaa iibsaday ninkii addoonka ahaa nucaym ibni cabdilaahi alcadawiy ninkaas ayaa ka iibsaday muxuu kaga iibsaday biamaani mia dirham sideed boqol oo shilin oo fida ah, ayuu kaga iibsaday fa jaa wuu la yimid bihaa shilimaadkii wuu biha wuxuu rasul rasuulka alle wuu la ayuu la imaaday weyaan fa wuxuu u dhiibay ilayhi ninkii ayuu u dhiibay adoonka lahaa uma qaala wuxuu yidhi ibda waxaad ku bilowdaa inaad kagau faa'iidayso ibda waxaad ku bilowdaa lacagtan ku intifaaceeda binafsika naftaada ku bilow fatasadaq calayha naftaada ku sadaqayso ayadaa u baahnaa iska rafaadsan waxba haysanin uma fain fadala hadduu ka faadi noqdo uu soo hara shayun shay wax kaa soo harana faliahlika reerkaaga gaarsii fain fadala hadduu wax ka soo hara can ahlik ahlikaada shayun shay alidii qaraabatika qaraabadaada ama qaraabada kuwa saaxiibka ah oo weliba qaraabadaada kuwa ah sii wax ka sii weyaan fain fadla hadduu wax ka soo hor can dii qaraabatika qaraabadaada kanu saaxiibka ah shay fahaakadaa wahaakadaa saas iyo saas yeel yaquulu wuxuu leeyahay fa bayna yadayhi hortiisa muxuua saa ugu bixiyo fan bayna yadayk hortaada saa ugu bixi wa can yamiinika midigtaada ku bixi wa can shimaalika oo saa u sadaqaysta haddii wax ka soo haraan saasuu nabig sal slm idan marka maraatibta waxbixinta nafti ehelki qaraabadii kadibna waxaa weeyaan saas in liisu daba dhigo ayaa loo bahanya marka qaar waxaad arkaysa qof qaraabadiisii ay aad u dhibaysan yihiin oy qaawan yihiin oy guri la yihiin oy aad u rafaadsan yihiin ummado kalena muxuu ahaa dabaqe u dhisi oo wax u qabani oo wax ku sadaqaysani oo xaj baan geyni laha oo hakada arrinta ayada runtii taqdiim alawlawiyaadka qolya waxaan arki jiray imaamad qurux badan ay xiranayaan aad qurux badan oo shan boqoloo ma garateen tan hadda muxuu ahaa halkaas waa ka jaban sooma saas shakhsiyaddaa la taagi khamiisku waa qaali shan boqoloo wax ku dhowu joogaa kabihiina waxay wataan mataqaana cirabti waxaad umaynaysaa neefgeelaad umaynaysaa kababa xataa ma xiranayaan dacas dhammaaday wax noociisa ay markaan weydiin waxay yidhahan kaba annaga lugbaba karaamayno lug danba kama imaamadan an boqoloo riyaal taqriiban waxaa weeyaan waa lacag toban dhowr kun oo shilin oo kenya ayuu imaamad ku gadayaan kabihiina waxaa weeyaan lugihiina lagu geel dhulka ay dhigayaan carabta u badan ninka waliba khaliijka markaad aragto yaab baad u dhimanaysaa kuwooda eh, muxuu aha tuulooyinka iyo baadiyaha marka waxaan kala jeedaa ninka asaga wuxuusan qadarin awlawiyaadki oo dhanna inaad saa u qurxiso ad waxaas kharash geliso haddii aad cimaamad gadan lahayd muxuu boqol riyaal joogta ama konton riyaal joogta ama soddon riyaal joogta hataa waa lagu bahla caadiya kadibna aad kaba fiicanoo boqol riyaal joogana soo gadata lugahada aad karaamaysa waxay kaadhibi lahayd hadduu agtaada ku tukado lugta kugu soo dhoweey bas weeyaan waa dhaawacmaysaa halis waa xaqiiqa waa la yaab adinka fiiriyo tijaabiyo olawiyaadka wixii tawaasunki adhumaa mogta wixii inay isu miisaaman muhiima marka qofka qaraabadiisa ay dayacan yihiin oo qaraabadiisii waxba aan siinaynin ummado kalena muxuu ahaa saa ugu shubaa waa mushkilad waxaa iyadna muhiim inaan baraarujiyo dadka qaar lahum fi lcayl walahum fi nafiir halkan u jooga tusaale wuxuu ka yimid mandheero ka yimid markii masjidkan in lacag la bixiyo la damca wuxuu leeyahy masaajidihii mandheera ayaaba qaawan oo waxbaba lagu bixinayn maaa marka wax ugu bixinaya saasuu shaydaanka ugu sheekaynaya markii masaakiin halkan loo istaaga wuxuu leeyahay masaakiinta qaraabada aan madeerta aan hen ayaaba ku dhibaysan muxuu tuulooyinkaan ka imaaday maxaan meeshan wax ugu bixinaya inta marka horta halkaasu ka qabtay inta waa laga ceejiyey sooma marka inta laga hankooliyey oo laga hangooliyay khayrka intuu ku bixin lahaa xaggana waxba uma diray labadhexdadu ka dhacay marka wa haadaa mawjuud arrintayda way jirtaa watarka iyo shaydaanka ibliisku qof ka mid tahay inta xaq bay kugu leedahay intaad ka shaqaysataa dukaan kaaga furan jidkiiaad maraysaa waad ku tukataa waxaa khayraad kale sheegayaad ka qaybgeli ummaddan marka xaqay kugu leeyihiin qaybay kaa rabaan qaybtooda si kuwaana xaqay kugu leeyihiin ayagana xaqooda si malaakiin inaad kuwan kuwan kuwan koolisoo tiraa kuwan kuwan waan hoojini kuwana waan hoojini muhiimadana aaday noqota muxuu ahaa uun ka dhiga gaashaan wax socona arrinta iyada marka baabkaas asna baab muhiima in wixii laisu miisaama oo waxaa weeyaan aanan mid hal daraf lala dhicin lagama maarmaan weyaan baabun tukhadu azawjatu aw taaudu taaudu way qaadanaysaa azawjatu haweenaydii min maali zawjiha ninkeeda maalkiisa bilmacruufi si wanaagay ku qaadanaysaa intay ka arki accounti lagu shubtay mbesa lagu shubtay dukaankii waxaa la dhigay muxuu ahaa odita ayaa la dhigta xaggee ka arki gurigaasa joogtaa xogoo yaraa un la tuuri wabilay xagee ku arkaysaa kuwaa yarna de waxaa weyaan waa allah yastur bal marka xadiid kun iyo kow iyo afartanaad can caaishata radi allahu an arda qaalat waxay tiri ja'at waxaa timid hindu bintu cutba gabadhii hind bintu cutba la jiray radia allahu tacala an ardaha wa um abi sufyan eh, um, um mucaawin abi sufyaan kaatib alwaxy hooydii weeyaan qaalat waxay tihi waxyaabihii ayadii xamse dhexmaray lagama sheekaynayo waa gabadhaas marka dambe xasuna islaamuha weliba gabdhaha ugu qiirada badan oo dhanka diinta oo difaaca badan ka galay ka mid ahayd waxaan insha alla rajaynaynaa labada qofood ilaahi subxana wa tacaala uu ku qosli doona inay iyada iyo xamse noqdaan iyo waxshi iyo dhammaantood ay noqdaan insha allahu tacala jaaat waxaa timid hindu ninda oo kulli jannadood geli doonaan suu nabigen cadi sal slm jaaat waxaa timid hindu bintu cutba ayaa timid qaalat waxay tihi hindi yaa rasuullahyow ina abaa sufyaan ninka abuu sufyaan la yidhaahdo rajulun waa nin shaxiixun gacan adag bakhayl weeyaan walaysa ma ahaanin yuctiinii mid isiiya maa yakfiinii wax igu filan iyo waladi caruurtayda ilaa maa ahadtu waxaan ka qaatay minhu xaggiisa wa huwa isagaan laa yaclamu uusan ogeyn ma ooyane wax igu inaanun mxuu ahaa yar dabamaryay oon xoogaho saa ka dhaha tala kale ma taha ilmihii annaga waan baina fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm khudii qaada maa yakfiiki wixii kugu filan qaado o maa yakfiiki adi wax kugu filan iyo waladaki iyo mxua canugaada iyo caruurtaada bilmacruufi wanaagna ku qaada weeyaan oo ninkii waa liifas intaa tirada kadib xoolihiisa burburinaha baabiin in filan oo ilmahaagii adaad ku maarmi kartaan ama ha ogaad amaysan ogaanin ka qaado ayu nabigeen yidhi sala allahu aleyh waslm lakin xaggee laga arki accountigii maba yaqaana lama yaqaanaba dad baa dhiman dadaad dhinto oon accountigooda ay islaamahooda inaad xataa bangifiranka furan ayna ogeyn tala socda oo maalkooda kadibna un gaala iyo ummado kale iska dhacaan waa wax jira macruuf wa marka qofka haddii aad xataa bakhayl adag yahay dadka qaar ood waxba aan ka tuhmayninoo yani aan waxba ka rabin xoolahiisa inuu heblow accounti aan ka furay meeshaan mxuu ahaa first community bank ee branchigan bal haddii amar alwadka malakumoodka u yimaado bal ka warhaa ilmihii wixii ha looga soo saara inuu xataa yidhah waa muhiim laakiin qofku ku qubi hadda rikaaska aad aragteen rikaaska dukufaareedka laidiin sheega ood muxuu aragteen oo fi rikaasi khumuska waxaa weyaan gaalada waxay samayn jireen oo haddaba qaar ay sameeyaan bangiyada wa ma jirin wax alle wax shilin u wuxuu ku ridayaa intuu god u qodo ayuu ku ridi ku ridi ku ridi qof la ogsoono asaga aan hen mala wuu dhimana marka ila qof walba wuxuu rabaa inuu noolaado wuu dhimanayaa ilmihiisa ma arkayaan sidii ayuu marka maalkii mar dambo dee un qarni kale ayaa marka dad un beer iska falinaya ama dad un guri dhisan rabay unbaa waxaa un meesha ka soo boodaa dahab iyo un muxuu ahaa barwaaqa iyo khayr unbaa meesha ka soo boodi tunka usoo ridinaya marka dhowr boqoloo sano ka hor ahayd markii waxaa meesha lagu aasay muddo aad u dheer sooma marka waa nafsa shay waa lamid wa bangiyadan waxaa laga yaabaa maanta dad badan oo dhintay oo muslimiin oo walaalaheenna in ay lacag badan oo badan oo badan ayagana ay ku intifaaci lahaayeen muslimiintana iyo ay ku intifaaci ay bangiyada saas ku yihiin waxaan garanayaa maalin waxaa iga warramay nin bangi ayuu manajerka riyaadu ku yaala bangiga dhallinyaradeenni meelaha inta ka tagtay kadibna tagtay eh, canada iyo meelahaas tageen cilmigan oo muxaasabada si fiican usoo barteen kadibna bangiyadan eh, khaliijka ale usoo qaataan maadaama muslimiinna ay yihiin eh, galbeednimadii iyo basaborka iyo luqadii iyo aqoonta laga dugsana waa iska keensadaan manajer marka yahay mxuu ahaa riyaad bangi ku yeel ninki wuxuu yidhi oday sideetan iyo shan sano jir ayaa subax walba imaana waxaa u fur marka bangiga wuxuu le qayb oo riba ayuu leeyay qayb riba ayuu leeyay qaybta ribada ayaa marka u furan qaybtaasu marka wax dhigtaa wax dhowr boqol oo milyan dhowr boqol oo milyan oo riyaal ayaa ku jirta yidhi meesha maalin kasta marka waa imaana isagoo mxuu ah daily subax walba imaana markaad imaado markaas wuxuu leeyahy baqaa ku darsanta baashi subax walba indhii xataa wax kama arka ninka asaa iga warrama indhii xataa wax kama arka wuxuu leeyahy maxaa ku darsan baashi marka markaasaan dhaha yidhi intaasaa ku darsanta intaasaa ku subax walbuu imaanaya ilan moogta lacagta waa aad u badan tahay maadaama bangiga ay taalla habeen walba waxba ku kordhi iyo daqiiqad walba waxba ku darsani ya waa ribadii mogta waa kordhaysaa marka maalin damba waxaan dhahu irniyo ninkaa ninkaart kudhada maay ti mid marka oo ayaga isyaqaana carabti mid wadaad ahaayoo bangiga qeyb ogo calaamo ay ka muuqato qeyb ka shaqaynaya aan ribo ahayn aan dhni waad yeeli ninkan waa yeelka oo dhacay annaga dhalinyaraan ahay waaba ma tooba keentaan waxbaa nagu yeela jire ninkaan muxuu ahaa sideet dhowrka sano jira oo qabriga dhinaciisa saaran oon tabar xataa ahaynin oo dhowr boqol oo mil cid la ogsoono bini aadan ahna lacagta ayada lama arko marka maad la hadashid kiiya marka intu dhiig isku yara shubay aw tagwiir markaasuu ku dhahu yidhi waxaa weeyaan niyow in odayna waa tahay ina waxaan ka tooba keento oo wixii hore iska tuurto hadda waxaan raasmaalkaada aad ku kaafsoonto oo yani ribadan iska dhaafto waxaan aad daba socota maba bakooradii uu haystay ayuu madax kaga jiiday qac muawac muawac ayadha iyaga mogta wadaad wadaad xume kuwa lihi jiro kaleba muawac markaasuu marka dawo qabsadu yidhi manaj anigi iyo macaldaaqamka maamulka meeshii marka waryaa ninkan muxuu ahay maqolyaha oo hayatul amriga mise waa muxuu aha shaqaalo hayatul amriga waa kuwan oo dadka xumaanta ka reeb wanaagana faro oo sacuudiga askar ahaan weeyaanoo wadaadday askar isku jiro waa howl ay qabtaan inkastoo beryahan la tabartirisaan ka warray marka muxuu yidhi ninkaan ma shaqaalo banka ka shaqeeya mise waa mutawac ninka wuxuu yidhi muddo yar kadib kow waa dhintay muddo yar kadib kow intaan jooga meesha maalka wuxuu yidhi meeshuu dheeraaran yahay cid loo aado iyo cid loo raadiyan lama yaqaanu yidhi meeshuu yaalla isagoo malaayiin almalaayiin oona riba ay labada gebi ka tahy adiga waxaan ku yidhi <laughs> ninka waa ogaatay adig maxaa ku dhigay mesh baaskiisa soo degtay ninka waa ka sheekaynaysaa da'yaridaa ku siri da'yaridii yay ku siri marka waxaan kala jeedaa in badan oo maalkaas ka mid a ah, saasuu ku tagaa ikhwaani saa ula socda ha u malaynina maalkan tirada badan aan ku shaqaysanayn in badan oo ka mid a ah, in aad dadka markay dhintaan aan muxuu ah ehelka sooma gaaro marka arinta in isku baraarujiyo qofka hadduu xataa reerkiisa wax ka yara qarsana isleeyahay ama un muxuu ahaa baahirto inaad guursan leeda ama muxuu ahaa malkaada la ogaadaa iyo baab kale iyo ka yara baqa aqala shay dadka aqribadiisa iyo dadka muxuu ahaa oo asxaabtiisa hoose waxaa yidha war meesha waxbaa ka furani haddii tii rabbi ay imaado ilmihii wixii bal ha loo qaadee saa ula socda ayib baab alcadli bayna alawlaad ilmaha in cadaalad loo sameey ayuu baabkan u baab yahay undur eeguu ku yidhi xadiidka kun saddex boqol iyo laba iyo iyo iyo afartan waa xadiidka nucayma bin bashiir radia allahu tacala an arda waa tii aad aabbihii siiyey addoon kadibna ay hooyadii ku tiri waa inaad nabiga markhaati geliso sal alla slam nabiga ayaa loo keenay markaasuu ilmahada dhan masaanad wax u wadasiismaya markaasa wuxuu yidhi ma soconaysa arrinta yada cadaaladii marka waa lagama maarmaan cadaalad waa lagama maarmaan weyaan lakiin su-aasha la isweydiin kara waxaa weyaan ilmahaagi mid waa labaatan jir wuxuu dhigtaa jaamacad midna waxaa weyaan waa laba waa shan jir ama lix jir glabeyudigtaa kan subaxdu wuxuu bahan yahy matatu inuu si raaca wuxuu bahan yahy maalinta inuu qadayo mararka inuu casho hataa casheeyo ah, wuxuu baahan yahay dhaqaale dheeriya kan waxaad siisay kun shil maalintii kanna waxaad siisay waxba amaba baalkii eraayo muxuu ahaa dushi loo saarayey ya muxuu ahay boxk ah. ya lunch boxigaasyar a ah, oo boxig yaro qadada loogu ridaa in yaroo bandhika iyo mukatil saaray iyo rooti yara isu saartee iyo cabitaanko yaraad ugu riday bilahi tawfiiq waa wax boqol shil aan namin cadlig soo cadlig kamaana bixin jawaabta maxay noqonaysaa ya hay ah, farqi waxaa jira udhexeeya bayna alcadli walmusaawaat in laisla simo waxan iyo in la sameyo kala duwan yihi nin laga yaabaa inuu u baahan yahay markuu qadayna inuu saxan fiican cuno labadan dharjia lagu yidhi kadib mid walba koota kootaad u keentay koota koota ninkan koota waxuma tarays waana dhab dad noocaasaa jira waa kala duwan yihiin ninna kootadii uusan dhammayn karin soo ma marka haddii aad tirahda mid kootaan u keeni cadaalad maadan samayn oo ninkaan asagoo baahino meesha ka tagaya waa inuu qado kale beelo kale ka barbaarto soo ma marka waa nafsa shay marka calcumuum waxaa laga waxaa weeyaan shayga in loo simo waxaa la mid ninka laba reer lah ama ka badan lah reerka bahdi bahabda yar oo ilmaha yar haysato iyo reerka weyn oo muxuu ah ilmaha badan haysato mid waxaa lagayaa bilkeeda inuu bishi dhan noqdo lacag yaroo kooban oo konton kun iyo wax lamid la siiyo ama ka yarba la siiyo midna waxay u baahan taha laga yaba dhowr boqoloo kun ay u baahata laga yaaba laga yaabaa soo cadaalad marka haddii aad tirahda ana cadaaladan samaynaya tanna waxaan siinayaa konton kun labaatanka iyo toban shanta canug haysato tanna konton kun ayaan siinayaa waa simitaan waan simaya cadaalad may noqonaysaa maya musaawaad kasta cadaalad maaha idan farqiga waa in la eego simitaan iyo isku jimayn iyo cadaalad in loo sameeyo kala duwan yahi cadaalada qof ka walba inaad wixii aad isaga mxuu ahaa anfaca aad siiso oo ahaa saad loogu nafaqey weyaan ayib alkitaab athaani kitaabka labaad alradaac waa nuugmada ama nuujinta la nuujiye ilmaha la nuujiye iyo axkaamta ka ratimaysa ayuu baab ayuu kitaab kitaabkan weyaan nuujinta la nuujiyo axkaam badan baa soo hosgeli laakiin masalada hadda sheekh uu keeni doono ama axaadiista uu keeni doono oo arinta ku saabsan radaacada iyo nuujinta canaga la nuujiye iyo nasabka labadaba inay muxarimaan yihiin oo dadka guurka xataa aan loo ogolayn ay qeybaha ogolaan la-aanta keenaysa ay kamid noqon doonta in labadan qof ay wada nuugeen amaba dadkii ay wada nuugeen ninkeedii ninkii muxuu ilmaha caanahaas lahaa iyo wixii la midka ah iyo axkaamteeda iyo nuugmada laftirkeeda sifada ay leedahay ayaa baabkan ku saabsan yahay amaba kitaabkan ku saabsan yahay laakiin radaacada eh, inay eh, loo baahan yahay iyo qiimaha ay leedahay beryahan dee ayaan shaqo kaleba hayninba shaqo kaleba aan haynin rabbigeenna qabla dalika subxaana wa tacala waa ti uu wlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima aridaaca mxuu ahaa waalidka ilmahooda ha nuujisiyana laba sana oo kaamil ah laba sana radaacada kaamilka canug inuu laba sana nuugo canuga laba sana naas nuuga caafimaadkiisa iyo lafahiisa iyo dhan walba laa shaka ilahayna waa cadday subxaana wa tacaala oo waxaa liman araada an yutima aridaaca inuu nuugmadii dhabta ahayd oo kaamilkahayd inuu taam yeesho qofka raba laba sana waatuu rabbiga cadayna subxana wa tacaala eh, qolyahan hadda muxuu ahaa dhakhaatiirta iyo qolyahan ilmaha xuquuqdoodan u doodna dhahana ayagana aad bay runtii xoog u saaran marka taas aad uguma sii baahna in lasii caddeeyo waa shay waadixa eh, waxaan u gudbaynaa marka eh, waxyaabaha ku tacalluuqa taxriimka iyo taxliilka oo ku saabsan radaacada iyo nujista baabun yaxrumu waxaa xaaraan ku ah min aradaaci nuugmada waxaa xaaraan ku ah oo ku xaaraan noqdo maa yaxrum wuu xaaraan ku noqdo min anasabi nasabka ayaa xaaraan ku noqdo weyaan hooyo qofka tusaale ahaan qofka inuu hooyadii guursada ilaahay subxana wa tacala wuu diiday oo rabbi wuxuu leey subxana wa tacaala xurimat calaykum ummahaatukum hooyaalkaa laga bilaabay soo qodob koobaad maaha hooyaalki marka waa hooyadii dhashay weyaan hooyada dhashay weyaan laakiin hooyada nuujisay ka warran islaanta nuujisay ayadna waa marka kaas saas weyaan marka maadaama hooye waxay ku noqoteen dhalmada tanna hooy waxay ku noqotay nuujinta ay wax nuujisay marka e, baabun yaxrumu min alradaac waxaa ku xaaran noqda muxuu ahaa ridaac iyo nuujinta maa yaxrumu xaaraan ku noqdo min nasabi nasab ku xaaran noqdo weyaan xadiid kun iyo laba iyo afartanaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdullahi bn cabaas qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal ll slm fii binti xamzata xamza ibni cabdilmualib ibn cami nabiy sal alla alay slem gabadha uu ninka xamse dhalay markii guurkeeda loo bandhigay wuxuu yihi nabigen a slam qaala nabi nabig wuxuu yih sal slm fii binti xamzata xamza ibni cabdilmualib gabar uu dhalay inuu nabi guursaday loo bandhigay wuxuu nabigeen yihi marka alai sl slam laa taxilu ima banaano gabadha ayadaa ima banaano laa taxilu ima banaano lii aniga yaxrumu waxaa xaaraan ku noqdo oo xaaraan ku ah min alradaaci nuugmada xaggeeda maa ayaa xaaraan noqda yaxrumu xaaraam noqda min annasabi nasab ku xaaraan noqda weyaan hiya iyada bintu akhii walaalkay gabadhiisa weyaan min aradaacati nuugmada oo aniga iyo isagaba hal hooya hal qof ayaa wadana wada nuujisay ayuu nabigeen yihi sal allahu aleh wasalam xadiidka baabun labnu lfaxli awrka caanihiisa ayuu baabkan u baab yahay amaba ninka caanaha isaga galma uu sameeyey ka samaysmay ninka reer buu la mubaasharaday reerkiisii kadibna uur bay qaaday uurka isaga ahaa canug ayaa ka dhashay canuga isaga aha u dhashay amaba uurka isagaa caano ayaa ka ratibmay canug amaba ha dhinto canugii amaba ha dhinto oo amaba ha noolaado laakiin canugii markuu qofkii haweenayd uur noqoto caano ayaa samaysmood ilahay ugu tagle subana wataala khalqan u uumay risiqiisa halkaa ilahay subana wataala geliyey caanaha isaga ah ninkii iska lahaa caanahaas ninka caanaha isaga iska lahaa ayuu baabkan ubaab baabkan weyaan baabkan ubaabya xuunkiis muxuu noqonayaa ma aabbuu noqonaya isna ilan hooyadii waxaa nidhi hooyay noqonaysaa maadaama la nuugay aabbihii caanaha lahaana muxuu noqonayaa ma aabbu noqonaya mis waa maya waa ka mid xadiidka xadiid kun iyo saddex iyo afartanaad xadiidka kun iyo saddex iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wuri zawja nebi sal slm radi allahu tacala arda qalat waxay tiri caaisha ista'dana waxaa iga fasax qaatay calaya dushaydo inaad ii soo galood guriga iigu soo galo waxaa iga fasax qaatay aflaxu ninka aflax la yidhahdo aflaxaasna waa ahu abilqucays ninka abulqucays la yidhahdo walaalkii weeyaan abulqucaysna la yidhahdo oo hooyadii nuujisay caaisha ninkeedii ahaa walaal la dhashay oo iyadana marka adeer ahaan dhankaa marka laga eego u noqoni ayaa wuxuu damcay ood fasax qaatay inuu umulmin caaisha radi allahu taala ardaha gurigeedii soo gala ood waxaweyan dan uu ka lahaa iyo muxuu kale sila wuxuu rabay amaba soo dhaweyni wuxuu rabay inuu muxuu ahaa gurigii soo gala ayay damcay fasaxuu qaatay marka bacdamaa unzila alxijaabu xijaabkii marka la soo deji kadib ayayna ahayd oo dumarkii rag in lasdhegala la joojiyey isdhexgalan la joojiyey ayagoon muxuu ah ijaabneen fa qultu aadanu lahu uma idmaya xataa astadina ilaa aan ka fasax qaato fiihi ay fii idkhaalihi isaga soo gelintiisa annabiya nabigeena sal alla alay slam ilaa aan qaato fa ina akhaahu walaalkii oo abalqucays ahaa laysa maahan huwa isaga ardacni kan nuujiyey adeerkiis walaalkiis abulqacisa ima nuujin aniga walaakin warka lagu laabay ardacatni waxaa i nuujisay imraatu abilqucays abilqucays haweenaydiisa ayuu nuujisay kanna abulqucayskaas haweenaydiisa ayay nuujisay ay walaala yihiin oo adeer ahaan dabcan saa dhankaasaa laga eegaya marka fa dakhala calaya anabiyu nabiga iisoo galay sal alla ly slam faqultu lahu waxaanu idhi yaa rasuula rasuulka allow ina aflaxa ninka aflax la yidhaahdo akha abilqucays abilqucays walaalkii ahaa istadana wuu fasax dalbay oo inaad gurigi iisoo gala ayuu mxua fasax i weydiisay fa abaytu waan diiday an aadana lahu inaan u idma lahu xataa astadinaka ilaa aan kaa fasax qaato fa qaala nabi nabigu wuxu yhi sal l slem wamaa manacaki maxaa kuu diiday an ta'danii inaad u idinta camuki waa adeerkaa wamaa amuki ay huwa camuki adeerkaa weyaan maxaa ku diid inaad u idinto qultu waxaan idhi ya rasuul lahy ina rajula ninka laysa ma ahayn huwa ardacanii kanuuji asaga ma aha naaska anuga asaga ma laha walaakin ardacatnii waxay nuujisay imraata abiqays abiqays naagtiisa ay nuujisay faqala nabiy wuxuu yidhi sal slm idani lahu u idin faqala nabigu wuxuu yidhi sal slm idanii lahu u idin fa inahu isaga camuki waa adeerkaa taribat ha dhul adeerkaa weyaan oo idin ayuu nabig yihi sal allahu alay wasalam qaala curwatu wuxuu yidhi falidaalika sidaa darteed kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd taqulu mid tidhahda xarimuu war xaaraam yeela oo ku xaaraan yeela min alradaacati nuugmada maa ku xaaraam yeela tuxarimuuna aad ku xaaraan yeeshaan min anasabi nasabka weyaan wixii aad nasab aad maxram ugu dhigi lahaydeen sidoo kale nuugmadana maxram ugu dhiga ayay dhihi jirtay radia allahu tacala an marka xadiidkan wuxuu ku cad marka waa muttafaqu calayh in ummi lmuminiin caaisha radi allahu tacala an ardaha arrinka ay dhibsatay uu nabigeena ka diiday calayhi salatu salaam uu caddeeyey ninkaas awrkaas iskala ama ninkaas iskala muxuu ahaa caanaha isasameeyey ood ilaahay sooba udhig wa tacaala oo naagtaas firaashkiisa iyo xaaskiisa ay ahayd caanahaasna canugaas cabbay ay hooyo hooyo islaanta ay u noqotay isna inuu aabo u noqonaa isaga aabbo inuu noqonaa keli maahane walaalkiina inuu adeer u noqona gabadha iyada saas ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali wasalam baabun inama radaacatu nuugmada min almajaacati qofka baahi hayso nuugma aad u nuuga darteed ayaa waxaa weeyaan taxriimka eh, ridaacada muxarimka taas may noqonaysaa iyuu imaam kala joodaa tabwiibkan weyaan xadiid kun iyo afar iyo afartanaad can caishata waxaa laga wari zawji nebi sal l slam radi allahu tacala ardaaha asidiqa binti sidiiq ana nabiya nabigeen sal slm dakhala wuu galay calayha dusheeda u galay wa cindahaa agteedana waxaa rajulnin ba ahaaday fakanahu waaba isagoo taayara uu doorsamay wejha wejigiisa nabigeena dhaqankiisa waxay ahaan jir san hor u sheegnay haddii arrin u dhibsada wejigiisa wuu isbedeli jiray wa kaanahu waaba isagoo kariha dhacay daalika arrinkaasga ninkan ag jooga caaisha inuu dhibsaday ayay u muuqatay marka faqaalat waxay tihi inahu isaga akhii walaalkay weyaan naasu la nuguwa faqaala wuxuu yidhi undurna hubsada oo iska xaqiijiya man ikhwaanukuna kuwa walaalihiinna iska hubiya ayuu nabig yidhi sal alla al slam maxaa yeelay inaad walaal iskaga malaysa ama qofku ku yihahdo walaalanaho sa nuugni oo saa lagugu soo galay dhicin wa nacam fa inamaa in kalamaan an radaacatu nuugmada min almajaacati baahi darteed tan loo nuugi weyn qof iska weyn oo hadda muxuu ahaa labaatan jir iska ah, haddii aad mxu qof naas la nuujiye ama haloo amaba naasba ha noogi si aad ku nooge ku nooge eh, say noqonaysaa marka ahi min aradac may noqoni masaladaas waa noo imaan doontaa masale cajaaib badnay ahaydo sagaashameeyihii ayay soonahan aan joogna shee xuseen kole aad bu uxasuustaa ay ka jiri jirtay sagaashameeyihii ay ka jiri jirtay sheekh ma dhamaatay bash waxma ka dambeeyaan <laughs> ya may may waxaan sheegayaa radaacadii radaacadii baabka isaga mexer Ah, baab la yaqaanu ahaa waaa meelahan adig wadaadada qaar ka mid ay yaqaaneen calayhim raxmatullah raggii qaar way dhinteen allah naxariisto runtii radacalkabiirka masalada la yidhahda oo naagta eh, eh, dadka weyn in naasaha in haddii la nuujiye maxram u noqona rag culimada ka mid ah oo mucaasiriinta ahaa ayaa ku tagay caleyhim raxmatullah way dhinteen rag ayaga aha ilahi jannaasi subxana wa tacaala weliba tadbiiqan uu dhacay oo dad walaaloobiyo walaalaha oona weyna dhaqaanay marka calcumuum baabkaas baab hore ayuu ahaa masalada ayadan asal ahaan xadiidkan soo socda ayaa loo daliishanayay bal aan dhegeysan intaanan gaarin xadiid kalaa ka so horey lakin insha allahu tacala waan gaari doonaa baabun fi lmasati walmasatayn nuugitaan iyo laba nuugid iyo xukunkeeda siduu noqona ayuu baabkan u baab yahay haddii qofka hal jeer uu muxuuaha qof nuuga ama laba jeer canuga uu muxuuha hooyo kala nuuga xukunka muxuu noqonayaa xadiidka kun iyo shan iyo afartanaad an caaishata waxaa la radia allahu tacala anu ardaha qaalat waxay tiri caaisha qaala rasul a wuxuu yihi sal slem laa tuxarimu xaaraam kama dhigto almasatu hal muusasho ama hal nuugitaan walmasataan iyo laba nuugitaan xaaraam wax kama dhigto weyaan oo qofka islaan hadduu mxuu ah cunug ay saa u yara saarto oo hal cunug saasaa yihahdo kadibna ama laba jeer uu saa yidhaahdo lama dhahay hooyadiis weyaan taas baabkaas baab jira ma aha ayuu nabigeen cadayna taxriimka iyo xaaraam yeeritaankaas shan muxuu ahaa jeer inuu qofka muxuu ah wax nuugo markaas ayuu waxaa weeyaan maxram eh, ku noqonaya canuga weyaan xadiidka kun iyo lix iyo afartanaad can caaishata waxaa lagu uri zawji nabiy annaha caaisha qaalat waxay tihi kaana waxaa ahday fii unzila wixii la soo dejiyey min alqur'aani qur-aanka ka mid ah cashru radacaatin la yaqaano yuxarimna taxriim la imaadaan oo xaaram yeelaan oo qofka toban jeer oo caadi hoo la yaqaano nuugo markaas ayaa waxaa weyaan qofki uu ka nuugay muxram ka noqonay weyaan uma intaa kadib nusikhna waa la nasakhay tobankii bikhamsin macluumaatin todoba muxuu ahaa la yaqaano ayaa lagu nasakhay fa waa la oofsaday rasuulula rasulka al sal slm wahunna iyagana fii ay ka mid yihiin yuqra'u la akhriyo min qur'an ka mid ah waxay leedahay umm caaisha radi allahu tacala ardaha qur-aanka la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashra dacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugma oo la yaqaano toban jeer oo waxaa weeyaan inay wax xaran yeesho kadibna waa la nasakhay oo shan jeer ayaa lagu nasakhay ay leedahay umin min caaisha radi taala an kadibna nabigeenna waa la wafsaday iyada oo qur-aanka la akhrina ka mid marka masaladan waa masalo khilaafi hadalka ay leedahay nabigu waa la wafsaday sal l slam iyadoo ka ah wixii qur la ahrinayna waxaa laga yaabaa inay kala jeeda dad saxaabada kamid mid weli ayaga oo in la nasakhay lafdigeedii aanan ku baraarugsaneen oo weli arinaan in nabiga aad geeriyooday lakiin qur-aan kamid ma hadda shaki ma laha inay kamid ahayn saas weyaan baabu radaacat alkabiir qofka weyn oo gar kaleha ah in la noojiye ayuu baabkan u yahay nin weyn oo garle in la noojiye ayuu baabkan u yahay xadiid kun iyo todoba iyo afartanaad an abi can ibni abi mulaykata waxaa laga wariyey can ilqaasim wuxuu ka wariyey can caaishata laga wariyey radia allahu anha ardaaha waraxima haaulaai almutaqadimiina qablaha ana saaliman ninka saalim la yihahda radia allahu tacala an arda mawlaa abi xudayfata abi xudayfa mawlihiisa ahaa uu xureeyey kaana wuxuu ahaaday maca abi xudayfata abi xudayfa ayuu la jiray gabar inaa xuraysan horaan soo marnay isma diideyso kaana wuxuu ahaaday maca abi xudayfata abi xudayfa ayuu la jiray iyo wa ahlihi reerkiisa fii yacni wuxuu la jeedaa ibnata suhaylin ina suhayl gabadha ahayd gabadha ina suhayl ahayd uu qabay abuu xudayfa xaaskiisa ahayd ayaa waxay u timid nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam annabiyana bay u timid fa qaalat waxay tihi ina saaliman ninka la yidhaha saalim qad balaqa wuu gaaray marka hore wuu yaraa maa yablaqu wuxuu gaara alrijaalu ragga waxay gaaraan waa nin qaangaara ah weeyaan wacaqala wuu gartay maa caqaluu waxa ay raggana wuu gartay weeyaan ragnimo ay soo gashay wainahu isagana yadkhulu calayna wuu noo soo galaa wainii anigana adunnu waxaan u malaynaa ana fii nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiisa iyo qalbigiisa min daalika soo gelitaanka ninkaas qaangaarkuu noo soo gala shay wax inay muxuu ah, ay gashay ayaan u malayna ay tiri oo inad yar dhibsana wejigiisa ka dareentaya iyo si ay tahayba waxaa weeyaan dumarka waa muxoogta cajaaibwa raggana waa kasii cajaaib badan yihin oo ninka wax dhibaana ragga muxuu ah, dumarka way yaqaanaan dumarka m w dhibaana ragga waa yaqaanaan laakiin waa laysu qasti mararka qaar maalintii dhibkia laisugu qasti ragga maadaama waliba khaas dadka muddo soo wada noolaa oo toban sana toban iyo shan sana labaatan sana soo noolaa waxaa laga yaabaa qofka qofka kale markuu indhahaasa u saara wixii ku jira inu akhrisan laga yaabaa kan kalena waa sidaas iyadoo saasta haddana laysu qasta oo caro laismarinaya ama caro wejiga laskaga shubayaan sax maaha cashiruuna bimacruuf waa loo laga marma marka waxaan u malayn ay tiri way taqaana soo wada dhaqmeen oo wixii dhibaa way garan kartaa faqaala lahu wuxuu yidhi annabi sal slm ardicihi nuuji ninka abi xudayfe saalim la yihah ardicihi nuuji taxa rumiya calayhi aad xaaraan ka noqotid wayadhabi ha ka taga alladii kii fii nafsi abi xudayfat abi xudayfa naftiisa ku sugnaa ha taga weyaan farajactu ay laabatay faqaalat waxay tii inni aniga qad aradaat waa nuujiye gabadhiisanuujisasuaashtaas ya koleyba raggii sagaashameeyihii aan kusoo gaarnay halkaan waxay samayn jireen waa lasoo lisi jiray maamadi waxaa lagu samayn jiray koob baa lagu soo shubi jiray kadibna ragga koobkaasaa dhowr jeer ala siin jiray waa suuragal kolley mid waa yara baciid aaday u yara fogtahay in nugmada caadigaheed ay dhacdo way ragtaa laga yaabaa oo nin garla in la nuujiyo waa dhib badanta oona muxua weliba ajnabi ah marka waxaa laga yaabaa in caanihi un loo soo lisay wallahu aclam alcumuum taas baabkaas dhanba baabka dhan oo hadda radaacada kabiirkaa oo laisku hayaaba ishkaal ahba iyada dhanaba ishkaal ahba marka kadibna waxaa wey waa laisku haya culimada isku hayaan kadibna farajacat ay soo laabat faqaalat waxay tihi innii aniga qad ardactu nabi alla waa nuujiyey ninka saalim ahaa fadahaba wuu ka tagay alladii kii fii nafsi abi xudayfa abi wuxuu ka sugnaa oo dhibka ahaana meeshuu ka baxay oo wiilka wiilkayguu noqday iyadoo la imaaday radia allahu tacala an ardaha sidii ay arirka masaladan marka waxaa weeyaan arrintan xaaladii weli way taaganta wiilal yaryaroo xir iyo kuwa yaroo ilmaadeerlaya iyo tiim dhan ayaa muxua dhooban guryihii dumarkii inay dhex joogaan xoogaho dee dadku dhibsanayaan ayna ma la yeeli maxaa lagu samaynayaa ya <laughs> taa masale kale waa sheekd taasto kale waa oo ka baxsirteena cadiga marka maxaa la samayn waa imtixaan jumhuur ahlicilmi ma qabaan masaladan masaladan jamhuur radac alkabiir arrin abu xudayfa iyo saalim iyo bint suhayl ku gooniyaheeda inta badan ay la aadaan weyaan annagana taasaa noo ro noo dhib yar dii kale bad waxaa lagu dhaca laga bixi kara dhiiqa unbaa lugaha lala geli wax walba isku yaacaya marka waaa lee waa nuuji unbaa lale waa nuuji war maaa intayda dhigi walaalana nuuji nuugma ayaan walaalo kuna meel aad u dhaqaaqdara xadiidkan baa lagu hankoolin marka baabkaas sidiisaba adhahna yaa laga hayaa waxaa laga hayaa abu xudayfa iyo waxaa laga hayaa saalim iyo banda suhayn ayaa laga haya ayagoo daaya meel kale miyaad ku haysaan maya wabilaahi altawfiiq waxaadna ka garan doontaa arrinta ayada saxaabiyaadkii ummahaat almuminiin oo baabkan ayaga naga xiro oo naga joojiyi oo qaylinaan arki doontaan xadiid kun iyo sideed iyo afartanaad ummi salamata waxaa laga wariyey zawji nebi nabiga xaskiisa sal l slm qaalat way diideen saa'iru aswaaji nabiyi nabiga sala alayhi waali waslem xaaskiis intooda kale an yudkhilna inay soo geliyaan calayhina qof calayhina dushooda axadan qof bitilka aradaaca nuugmadaas ayada ah inay qof gurigooda aad ku soo gala toban wallaahi ka bareen nag waa kari waaye mid ogolaata lawaa kow abaa way diideen saairu aswaaji nabiyi nabiga sal l slam xaskiis intooda soo intoodii hartay ama dhammaantoodba an yudkhilna inay soo geliyaan calayhina dushooda axadan qof bitilka radacati nuugmada ayada inay kusoo geliyaan kow waqulna waxay yidhahdeen licaishata caaisha waxay ku yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranay maa naraa uma aragno haada kanaytu ilaa ruksatan ruksa ruksa oo rakhasa arkhasaha uu rusqeeyey rasuul rasuulka uu rusqeeyey sal l slam lisaalim lisaalimin saalim khaasatan gooni ahaan saasay yidhahdeen gabdhihii an xadiidka isaga wuu jira saxwa laakiin rukso gooni ahaaneen qaacido kasta qaaido kasisana ay leedahay waad garanaysaa marka xariirta ahaa in loo ruqseeyey cabdiramaan bin cawf oy xaka ku dhacday intay eh, isnaamis ama cada gashay kadibna muxuu ahaa nabiga u khurisqay sal l slm way jirtay lakiin saxabada kale ma loo rusqayn marka waxyaaba khaas ah oo noocaas ah amaba qaarkood dee marka khaas loogu ruqseeya dararka haddii uu jira hasii gudba ama aad gudba baab kale laakiin saasay saxaabiyaadkii daliishadeen maa naraa ma aragna haada arinkan ilaa rusatan rusad rafasaha uu rusqay rasul rasul sal slm lisalimin salim khaasatan gooniyahan famaa huwa mu mu ahaanin bidaahilin mid soo gala famaa huwa muusan ahaanin bidaakhilin mid soo gala calaynaa dushanaga axadun qof bi haadihi radaaca nuugmadan haba ka yaabin qof nuugmadan qof weyn loo nuujiye inaad nogala soo gala ha sugin walaa raa'iina mid indhana saara oo na arkana oo annaga na eegana ma noqonay xaaraanay ka ta halkaasay ka istaageen saxaabiyaadkii radia allahu canhu marka qofkii ay ku taagneed ay ku hankoorsaneed saxaabiyaadka marka meesha mara arka waa xaasaska nabigeena ala sl slam waxayna baabkaas xudayfe iyo abu xudayfe iyo saalim iyo waxaa weeyaan suhayle iyo bin suhayle iyo ummadaas hay gooni u ahayd annaga shuqulkuma lihin baabun shahaadat lmurdica gabadha wax nuujisay shahaadadii markhaatid ay bixiso ayuu baabkan u baabiyo weyaan waa xadidka u dambey insha allahu tacala kun afar boqol kun iyo sagaal iyo afartan xadiidka ah can cuqbat ibn xaarit waxaa laga wariyey raximah llah anahu isaga tazawaja wuxuu guursaday bnata ibnatan gabar ayuu guursaday oo liabi ihaabin abi ihaab nacam cafwan can cuqbata ibni xaaris waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda saxaabigaas annahu isaga tazawaja wuxuu guursaday ibnatan gabar oo liabi ihaab bintu casiizin ninka abi ihaab la yihahdo oo ina casiis ahaa gabar u dhalay ayuu ninkaas guursaday cuqba ibnu xaaris ayaa guursanaya gabadhaas abi ihaab u dhalay faatat waxaa u timid faatat u timid ninka la yihahda cuqba imra'atun haweeney faqaalat waxay tihi qad ardactuki waan ku nuujiyey qad ardactu waan nuujiyey dhah cafwan cuqbata cuqba ayaa nuujiyey iyo walatii gabadhii uu guursaday oo abi ihaab uu dhalay labadaba anaa isla nuujiyey saasay ku tiri fa qaala laha iyada cuqbatu wuxuu ku yidhi maa aclamu aniga ma ogsooni annaki adiga ardactiinii inaad inuujisay walaa ahbartiinii imaadan sheegin ima inaad inuujisan ani waba kama ogi imaadan sheegin hawl ii taalla marka ma ahan wuu isxasili waayey kadibna fa arsala wuxuu diray ilaa ali abi ihaab abi ihaabkii gabadha uu ka qabanay xididkii ahaa ayuu adeeg u diray yasalum isagoo weydiina arrinka asaga ah oo gabadhaas haweenaydaas noocaasoo noocaasa inay anig gabadhii gabadhiina nuujisay ay sheeganaysaa maxaad kala socotaan fa qaala waxay yidhahdeen maa calimna ma ogsoonin ardacat inay nuujisay saaxibatana gabadhaas ayad inay gabadhan anaga gabadhanaga inay nuujisay saaxibatana yani bintana weyaan gabadhnaga inay nuujisay annaga waxba kalama soconno mana ogsoonin maa calimnaa ma ogin oo wax kalama soconno ardacat inay nuujisay saaxibatana gabadhanaga fa rakiba markaasuu ninka u fuulay ood gaadiid u qaatay meel kale ayuu ku noolaayeen ila nebi nabiga ayuu mxuu ahaa gaadiid u qaatay bilmadiinati madiina fasaluhu markaasuu weydiiyey nabiga uu weydiye ala sl faqaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam faqala rasul wu yh sl slm kayfa sideebaad taciishu macahayaan ayaa meesha ka maqan amaba meesha ku idmaaran weyn kayfa sideebaad oo kayfa albaqaa seed ula noolaanaysa oo la joogaysaa waqad qiila iyadoo warka asaga la sheegay oo la yidhi gabar lagu yidhi anaa mxuu tiri anaa idin nuujiyey hooyadiinba hadday ay timid tiadaa idin nuujiyey wadajoog iyo isqabitaan iyo xaggoo meesha oo layaa wayaan fafaaraqaha kadibnu iskaga tagay wanakaxat waxay guursatay zawja nin hayrahu isagaaan ahayn marka shahaadada dumarka wixii ku saabsan inay wax nuujiyeen in la aqbala ayuu xadiidkan daliil u yahay hada wallah aclam sal lla slam abdi rasul mustafa